لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> waxaynu maraynay almamnuuc min الصرف lisiiqaةi muntaha الجumuuع أو أlف التأniiث waxaynu ka soo baxnay waxaynu ku jiraa almamnuuc min الصرف guud ahaan baabkii almamnuuc min الصرف ama baabu ma laa yansarif baabu maa laa yansarif baabkiisi baynu ku jirnay laba qaybood baynu soo qaadanay qayb calam ah iyo qayb sifa calamku waa magacii gaarka ahaa sida muxamed iyo axmed waxa weeye sifaduna waa wixii wax lagu sifaynayay lagu tilmaamayay sida طawiil iyo kabiir iyo saqiir ama ajmal iyo akbar iyo afdal waa sifa wey waxaanu soo qaadanaa calam markuu ismigu yahay lix shay midkood haddii ay calamnimada ku soo biirto oo calamnimadii iyo lixdaa mid ka mida lixdaa sifee kale mid ka mida laga helo calam iyo sifo kaleo lixdaa ka mida inuu noqonayo ismigaasi mamnuuc min asarfi mamnuuc min asarfi lixdaa sifo waxay ahaayeen alta'niif alcujma التركيب المسجي زيادة الألف والنون وزن الفعل cadli sida uu iskugu xijisiye waxa ugu horeeya ida kaana muanaثan waa taniifkii ida kaana acjamiya waa cujmadii cajami ida kaana murakaban tarkiiba masjiya waa tarkiibkii masjigii saddexdaasaa horeysa taniif iyo cujma iyo tarkiib saddex kalea ku xigta ida kaana maziida fiihi alif wanuun ziyaadaة alif wanuun ballana ida kaana calى wasni اlficli waa wasnu اlficli ti uu ku tilmaamay ida kaana mudakara ثulaثiya madmuuma اlأwali maftuuxa ثaanina waxaa loo yaqaanaa sifaة alcadl oo macnaheedu yahay taxwiil اlsmi min xaalaة ilى xaalaة أkhra min siiqaة ilى siiqa ismigu xaalad laga soo bedelo ama siiqa iyo wasni uu lahaa wasni kale laga dhigo sida cumar oo kale oo laga keenay caamir oo loo bedelay maxay cumar loo bedelay lixdaa sife midkood haddii calamku ku sifoobo oo calamiyadii iyo lixdaa mid ka mid ay kulmaan wuxuu noqonaya maxay mamnuuc min asarf mataa mataa yumnacu sarfu min alcalam mataa yumnacu alcalamu min asarf mataa yumnacu alcalamu min asarf ida kaana muanaan ida kaana ajamiyan lixdaas u tirinaysa ifada markaynu u ifadu haddii uu sheegay sifa yahay oo wixii wax tilmaamaya wax lagu sifaynaya yahay saddex sifo oo lixdaa ka mid a haddii ay sifadu la kulanto ayay sifadu noqotaa mamnuuca min asarf waa saddexdii u dambaysa ka reeb ta'niidka iyo cujmada iyo tarkiibkun ka reeb saddexdii horraysun ka reeb saddexdii dambiya sifadu hadday kulmaan mid ka midii mamnuuc min asarfi bay noqdaan laakiin sifada iyo taniif hadday kulmaan laa tamnacu sarfa ifada iyo cujma hadday kulmaan laa tamnacu sarfa ifada iyo tarkiib hadday kulmaan laa tamnacu sarfa ifadu waxay la mancaysaa keliya saddexda sifa ugu dambeye saddexda sifa ugu dambeye waxay ziyaadatu alf waxay ahayd wasnu ficil iyo cadl saddexaas saddexdaa iyo sifa mid ka mida ah iyo sifadu hadday kulmaan waa mamnuuc min asarf maalan shay sifaa oo ziyaadatu alf nuunna qaba mamnuuc min asarfi buu noqonaya maxaa ka mid ahaa adshaan oo kale ama shabcaan ama rayaan ama waxaa ka mid ah ahaa mxuu aha sakraan sakraan markaad ku tilmaamayso inuu sakraansan yahay sakraan markaad ku tilmaamayso inuu haraadsan yahay haraadan yahay cadshaan waa sifo awalan marka horeysa sifadii calamka waa inaad fahamto labadaasaana lagu horeynaya markaad ismiga inuu mamnuuc min asarf yahay maalin sarf yahay in kala hubinayso marka horese waxay isweydiinaysaa macalan ba ma sifa halkaa horaad ka soo bilaabsa lixda sifee dambe lagama soo bilaabay markaad carabnimadii hesho ayaad isweydiinaysaa lixda kale maxaa soo raacay oo la socda carabnimada ifada markaad heshana saddexdaa isweydiinaysa marka cadshaan waa sifa iyo maxaa ku jirta iyo ziyaadatu alfnu sifana waa la dhaa wasfiyana waa la dhaa wasfiya waa isla mid de ifatan waxay ka timid wasafa yaifu ifatan wasafa wooba lahayd wasfiya yani wasfuna waa la dhaa ifatuna waa la dhaa wasfun iyo ifatun labaduba waa masder marka ama wasfiya dhe ama sifa dhe waa isla halkii waxaad hubinaysaa marka horeysa ifada markaad hesho dabeedna waxaad eegaysaa saddexdaa cilo siyaadatu alf wanuun iyo maxaa la dhaha wasnu ficil iyo iyo cadli midkii ku jira cadshaan waxaa ku jira sifa iyo siyaadatu alfanuun waayahay axmed waxaan u maye afdal iyo ajmal iyo axsan iyo akar aqal aclam ajhal kuwaana maxaa ku jira sifa weeye marka horeysa waxaad ku tilmaamaysaa inuu cilmi badan yahay ka cilmi badan yahay kaa kale ama ka jahli badan yahay ama ka dheer yahay ama ka gaaban yahay waa صifo maxaa u dheer صifada wasnu ficl labadaa iminka aynu soo maray ziyaadaة alfa nuun markay sifada la mancinaysa de calamkana waa tii ku jirta cuثmaan iyo marwan iyo sifadana way ku jirtaa oo cadshaan iyo rayaan iyo jawcaan iyo sakraan wey sifada waa inay cadshaan la egtaa sharte calaa wasni faclaan laakiin marka calamka calamka waxba faclaan lama shartiyo calamka cuثmaan baa jira oo xaraf ka horeeya goda yahay marwan baa jira oo xaraf ka horeeya marksa kordhiga yahay cimraan baa jira ama kirmaan oo xaraf ka horeeya hoos dhiga yahay xarakadiisa lama ictibaaray markay calamka la mancinayso laakiin sifada calaa wasni faclaan waa ina tahay cadshaan sakraan waa ina saa isku leegiin wasnu ficilka markuu calamka ahaa wasnigiisu lama fiirin jirin wuu isbabedeli jiray axmed baa jiray yaziid baa jiray yashkur baa jiray saddexdu way kala duwanya sidaa loogu hadlay axmed iyo yaziid iyo yashkur inuu ficil leegi unba halkaa sharde ficil inay isku wasneeyeen sifada marka la joogo waa inuu afcal la egyahay afcal ajmal afdal akbar adwal aqalina way la egtahoo aqlal bay aqal dee laamka u dambeya shidan la isku idqaam waa inu sidaa yahay calى wasni afcal waa inay sifadu tahay marka afضal iyo ajmal iyo axsan iyo akbar iyo aqsar iyo kuwaasaa naga fil waa yahay sifada iyo maxaa la dhaha sifada iyo maxaa la dhahdaa iyo iyo iyo iyo iyo wasnu ficil weeye taas asbaq iyo afضal iyo ajmal sifaya waxay noo hadhay iyo cadligi waa cadadkii oo siiqadiisii laga leexiyeyda cadligu leexin bu ahaa laga duway siiqadiisii oo si kale loo dhigay inayni inayn halkaad ka hor le masl inayn laba jir ku celin lahay maxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa maxay mathnaa baad odhanaysaa hal marba mathnaa oo keliya ayaa waxay u dhigantaa inayni inayn marka xadiidkii salaatu leyli mathnaa mathnaa tar dambe waa iska yani ta'kiidun weyaan mathnaada hore yaa labalaba ah dad mathnaa kale ku celisana laba laba mar kale haddana loo dharay inayni inayni waxaa u dhiganta mathna alaaثa alaaثa waxaa u dhiganta maxay hulaaثa ama malaث rubaaca afar afar ama marbac khumaasa shan makhmas sudaasa masdas haye subaaca masbac humana mathman tusaaca maya ku noqo tusaaca matsac eg tisci tadaa soo horeysa tadaa soo horreysiinaysa matsaca cushaara macshar waxay yidhahdeen naxwiintu iyagun baa iska qiyaastay inta la maqlay carab laga maqlay waa kow ilaa afar intaasaa carab laga maqlay marka afartaa wixii ka dambeeya shan lix toddoba ilaa toban ay gaadhsiiyeen intaa iyagunba qiyaasta inta hore la maqlunbay uga qiyaas qaatay laakiin inta la maqlay waa uxaada iyo mawxad hunaa iyo mahnaa hulaaa iyo maala rubaaca iyo marba halkaasay ku joogta waayahay ifadiina saddexdaasay la manaysaa maca ziyaadati alfanuun cadshaan maca wasn اlficli asbaq waajmal waafضal maca alcadli mathna waثulaaثa warubaaca cadliga iyo sifada waxa soo raaca kelmadda ukhar oo iyaduna صiفaa marartu biniswatin ukhara waxaa soo maray dumar kale yani kuwii hore ka duwan waa صifo laakiin waxa weeyaan waxaa ku jira cadli baa soo raaca waxaa laga soo cadliyey bay dhahdaan al-ukhar iyadoo alleh sababaha yani cadli loogu sheegayna waxaa lagu bartaa marka la joogo baabu ismu tafdiil oo axkaam uu leeyahay ay ka mid tahay halkan oo kale inuu laasimo ifraad iyo tadkiir halkan oo kale aakhar buu ka yimid oo ismu tafdiila waa inuu ifraad iyo tadkiir laasimo wa limankuurin yudaf aw jurida halkan oo kale waa mujarad ulzima tadkiira waan yuuxada marka jamcintan la jamciye ukhra la yidhi marka mufradkana ukhraa la yidhi taasaa lagu haysta markaasaa isagoo al uunbaa la jamcin karaa ama la ta'niiin karaa ama la taniin karaa ashiibaa meesha ka maqan baa laleeya asalkiisa wuxuu ahaa alukhr waayahay intaasii waynu soo dhaafnay waa darsigii hore calamkii oo mamnuuc min asarfiga markuu lix cilo la jiro iyo sifadii oo mamnuuca min asarfiga markay imise la jirto saddex cilo midkood ay kulmaan waay intaa waa laysku celiya aan soo maray calamnimada iyo sifanimadu waa laba cilo oo iskarab yaalla oo aan iyagu kulmin calamnimada iyo sifadu waa laba cilo iyagu iskuma yimaadaan ama waa calam shaygu ama waa sifo markaad imika maalan tidhaahdo xasan sifo mahade waa calam qof magicii hadduu yahay calam baa la markaad ku tilmaamayseed leedahay ficlun xasan warajulun xasan aad leedahayna wa camalun xasan markaana xasantu waa sifo marka labada midun waa inuu qaato waxay dhahdaan marka xasan calam laga dhigo lamxul asli baa kolkol ku yar jira lamxul asli oo asalkii laga keenay sifada ahaa wax wanaagsan ama qurux badan noocan maa waa la yar fahmaya laakiin mar hadduu calab noqdo uu ka baxay sifanimada qof magacii weeyaan ama xasan ha noqdo qofkaasi ama yaanu noqonayni magac weeye qof loo bixiyey marka calamnimada iyo sifanimadu waa laba cilo aan isku iman oo u noqonaya xagga macnaha marka imika qof loo bixiyo cumar iyo marka qof loo bixiyo maalan eh, xaamid loo bixiyo xuruuftooda isku mid maaha lakiin labadu waa calab lannahu cumarna qof baa loo bixiyey faatimana maalan ka soo qaad qof baa loo bixiyey xagga xuruufta iyo kelmadda maaha xagga xuruufta iyo lafdiga waxu noqonaya maaha macnaha weeye magaca laguu sheegay aanad garanaynin muxuu yihi unbaad odhanaysa markaasaa lagu odhanaya waa magaalo magaceed dee markaa waa calab ya waa qof magacii waa calam calamku waa cilo xagga macnaha u noqonaysa sifaduna waa sidaasoo kale waa cilo xagga macnaha u noqonaysa xuruufta xagga alfaada ma khusayso oo imika markaa tiraa طawiil iyo kabiir iyo saqiir lafdiga adoon fiirin marka kabiir lagu macnayo waa ku weyn dee waa sifo qofaad ku sifaynaysa saqiir markaa tiraa waa ku yar waa sifo طawiil markaa tiraa iyo qasiir waa sifo ifaduna waa cilo xaggee u noqonaysa ma cilo lafdiga xaggiisa la xidhiidho xagga lafdiga u noqonaysa mise waa cilo macnaha u noqonaysa waa cilo macnaha u noqonaysa calamnimada iyo sifanimadu labadaa cilo waa laba cilo oo u noqda maxay agga xagga macnaha calamnimada iyo xagga macnaha u noqonay waa cilataani farciyataani farciyataani macnaheedu waxa weeye calamku de waa macrifo nakiraa ka soo horjeeda labada iyo asala nakiradaasa macrifadu oo calamkuna ku jiro waa arc arcun can nakirati weeyaan waayahay mxuuha sifaduna waa cilatun farciya iyaduna kayf sifada iyo mawsuufka kebaasala rajulun kabiir ma kabiirunta asaloo sifadiya mise rajulu rajulka asala kala sifaynay labada cilaba calamnimadiina maxay noqotay cilatun farciya صifanimadina maxay noqotay cilat farciya xaggey u noqonayaan ila lafdi am ila almacnaa labadaa cilo ila almacnaa bay u noqonayaan ila almacnaa oo bimacnaa lafdiga xuruufta waxba kama khusayaan calamnimadae ereyga waa la macnaynaya rooble qof aan garanaya hadii loo macneeyo la dhaho qof magicii waa calammu boranaya ya sida london iyo new york maxay yihiin waa magaalooyin gaara magacood dee waa calam xagga lafdiga calamnimadu ma noqonaysa macnaha ayay noqonaysa sifanimaduna waa sida kabiirun macnaheegu maxay tahay kii weynaa waa sifo tawiilun kii dheeraa waa sifo labadaa cilo waa laba cilo oo faraca midna waa farcun can الnakirati midna waa farcun can اlmawصuufi yaasalo cilataani farciyataani kuwaasi tarjicaani ilى اlmacnaa weeyaan lixdii cilo ay labadoodaasi la kala mancinayeen idaa calamkuna lix cilay la mancinaysa ifaduna saddex lixdaa ka mida ayay la mancinaysa lixdii cilo dib ugu fiirso halkii uu ku qoraya idaa kaana muanaan idaa kaana acjamiyan idaa kaana murakaban halkii la soo baxa uu ku qoraya lixda cilo ee calamka lixdaa cilo dhammaantood horta waa wada cilal farciya cilal farciya kutubta dambe insha allahu si fiican loogu bayaaminaya waa wada cilal farciya farcinimada haddaad fahmi weyda imika laa mushkila taaniidka u horeeya tusaale soo qaato ma cila asliya mise waa cila farciya farcun can ilmudakari weeyaan almudakar almuanath farcun can ilmudakari التأنيiث فرع عن التذكيir muanakii mudakarka ayaa iska soo horjeeda keeba asal mudakarka asal marka taniisku waa cila farciya markaan idhahda acjami inagoo luqadii carabiga dhiganaya in kelmad cajamiya soo dhex gasho carabiga marka la joogo carabiga iyo ayrulcarabiga keeba asala carabiga asala luqa alcarabiya oo aslayna kelmadda noqoto markay cajami noqoto way ka baxdayba asalka marka alcujma aydan farcun can maarata can alcarabiya oo e, laftigu carabi noqdo murakabka isku wada geeyoo tarkiibka masjiga laydhaa iyo ka idaafiga laydhaa iyo ka isnaadiga laydhaaba murakab oo dhan waa farcun can alifraad can ilmufrad atarkiib farcun can ilifraad kelmaddu inay ka kooban tahay ismiga qofku laba magac ka kooban yahay laba lafti ka kooban yahay iyo inuu lafti keliya ka kooban yahay ifraadka ifraadkaa asala isaguna waa cilla farciya in alif lagu siyaadiyey inaan waxba lagu siyaadin teeba asala inaan waxba lagu siyaadin wasnulficli ismi baan ka sheekaynaynaa inuu ku yimaado ismigii calaa wasni lficli iyo inuu ku yimaado calaa wasni lismi de ismi baynu ka hadlaynaa inuu wasniga ismiga ku yimaado asala inuu ficilka kala doonto nooca kale oo ficilahuu doonto wasnigiisi ku yimaado oo farcun can wasni اlismi cadliguna muxuu ahaa kelmadda oo markii hore si ahayd oo laga keenay oo si kale loo soo bedelay sida mana oo markii hore ahayd inain inain imkana mana laga dhigay cumar cadli baa ku jira lannu asalkiisii caamir buu ahabay dheh imikana waxaa loo soo bedelay maxay calaa wasni fucal in lasoo taxwiiliyo iyo in ismiga sidiisii uu ku dhashay loo daayo midkaasal in sidiisii loo daayo in sidiisii loo daayo siiqadiisii laga taxwiili dhammaantood cilalkii maxay noqonayaan lixdii cilli halkaa ku yaallay maxay noqonayaan cilal farciga ah yay noqonayaan cilalkaa lixdee farcigiihi xaggay u noqonayaan dhammaantood lafdiga u noqonayaan lafdiga noqonayaan taniiku siduu lafdiga ugu noqonaya inta badan ta baa lagu taniiiya calaamatu tanii baa jirta lafdiga la xidhiidha faatimatu khadiijatu imika taniika waxaa soo galaya xamzatu mucaawiyatu balxatu usaamatu hataa raggii sooma soo galayaan maxaa loo soo geliya taniika dee calaamatu tanii bay leeyihi taadii baa meesha ku taala calaamatu tanii ma macnahay raacdaa qofkay raacdaa mise lafdigan bay raacsan tahay calaamatu taniidka taadu halkeen la xidhiidhay taniidku inta badan waa cila lafdiya cajaminimadu nin caraba markaa ibraahimu loo bixiyo iyo ismaaciil nin caraba marka loo bixiyo ma macnaha qofka oo qofkii loo bixiyey baa cajamiya mise ereygan ibraahim iyo ismaaciil lafdigan baa cajamiya lafdiga cajamiya markasta waa cila lafdiya cujmanimadu xagga lafdiga wey markaan murakab ka dhigna ninu bixino madii karib madii karibu markaan u ma shaksigaa murakaba mise lafdigan baa murakaba lafdigaa murakab waa cilatun lafdiya markaynu alifiya nuun ku siyaadino maalan cumaan ama sifadii aynu ku siyaadino nidhahna cadshaan qofka iyo sifadaa lagu siyaadiyey aliftiya nuunta mise lafdigan baa lagu siyaadiyey alifiya nuun lafdigaa lagu siyaadiyey cadishuu ahaa laftigan baa alif iyo nuun lagu daray cumaan caama buu ahaa alif iyo nuun baa lagu siyaadiyey waxa laga hadlaya aliftii nuunta lagu daray qofka maaha laftigana lagu daray laftigan cila laftiya ma tahay siyaadatu alif wa nuun mise maaha wasnu ficilka marka axmed laga hadlayo ma shaksigaa laga sheekaynaya oo wasnigii ficilka yeeshay kolka qofkii la miisaamo magaciisu axmed aha ayaa wasnu ficil yeeshay miya ah. mise lafdigan loo bixiyey axmed iyo yaziid lafdigan baa ficil leeg macnihiisu ma leeke eh, qof kalaa leeg ma garanaysa waxaan ujeedaa lafdiga lafdigan baa wasnu ficil cilla laftii maanayn wakadalika cadligii waxaa la soo cadliyey cumar markaa tira ma shaksigaa la soo cadliyo meel laga keenay ninkaa cumar leedha ayaa la soo cadliyey mise ereyga lafdiga cumar baa la soo cadliyey lafdiga cumar cilalkii lixda ahaa dhammaantood xaggay u noqonayaan agga macnahay u noqonayan mise agga lafdiga xagga lafdiga lixduba waa cilal lafdiya mogta labadii caalamnimada iyo sifanimaduna xaggay u noqonaya macnaha marka ismiga mamnuuc min asarfiga ee laba cilo loogu diidayo waxaa shardi in laga hela laba cilo midina xagga macnaha tahay midina xagga lafdiga tahay midna xagga macnaha ta yaa macnaha u noqon kara caalamnimada iyo sifanimada keliya labadaa midkood waa in horta laga hela ismigii ama waa inuu calam noqdo ama waa inuu sifo noqdo dabeedna waa inay ku biirto lixdii cille xagga lafdiga mid ka midii waa inay kusoo biirto maalan axmed oo kale soo qaado laba cillaa ku jirta oo labaduba farac yihiin oo midina xagga macnaha u noqonayso midina xagga lafdiga u noqonayso axmed midi waa calamnimadii xaggey u noqonaysaa tarjicu ila almacna midda kalena waa wasnu ficilkii axmadu inuu lafdigaasi ficil leegya xagee u noqonaysaa taasina lafdiga markaynu idhaahno faatimatu waxaa ku jirta laba cilo oo farci ah oo midna u noqonaysa macnaha midna u noqonaysa maxay lafdiga cilataani farciyataani ixdaahumaa tarjicu ila almacnaa taasaa la hormaraya lanna way kooban yihiin waa calamnimo ama waa sifanimo ixdaahumaa tarjicu ila almacnaa wاlأkhra tarjicu ila allafظ dabeedna faatima maxaa ku jira ta macnaha u noqonaysa soo horreysay waa calamnimadii haye ta lafdiga u noqonaysa cilada kale agga lafdiga u noqonaysa waa taaniidkii faatimatu marmar bay zaynabu iyo maryam u noqdaanoo bilaa calaamo noqdaan oo xagga macnaha yar noqotaa taniidku laakiin taniidku calaamaatu taniid oo lafdiya baa jira xaggaa lafdigu badaya markaan idhaahdo mahna ama ulaaa ismigaa mamnuuc min asarfiga waa in laga hela laba cilo oo labaduba farca oo mid u noqonaysa maay agga macnaha midna u noqonaysa agga laftiga manaa cilada macnaha u noqonaysa kuwaasaa yare caalamnimadii iyo sifanimadii midkood weyaan manaa maxay tahay cilada macnaha u noqonaysa waa sifo haye cilada laftiga u noqonaysaana waa cadli oo maxaa la leeyahay lafdigan manaa asalkiisii wuxuu ahaa maxay inaini inayn bu ah lafdigan ba sidaa ahaa waa cila lafdiya haye markaan idhaahdo maalan ajmal ka qurux badan ama axsan ka wanaagsan laba cilo waa inaad ka soo hesho oo midna u noqonaysa macnaha midna u noqonaysa xagga lafdiga cilada macnaha u noqonaysa ajmal ku jirtaa maxay tahay waa sifo macnaha labadaasun midkood weeyaan calabnimo iyo sifo iyadaanad ka bilaabaysa ismiga markaad cilada raadinayso calam iyo sifa midkuu yahay baad horta odhanays waayo maxaa soo raaca ajmal sifanimada maxaa soo raaca oo cilo xagga macnaha unoqonaysa ciladii lafdiga unoqonaysa waati wasnu ficil oo yani lafdigan ajmalu lafdigani wuxuu leegyahay ficil buu leegyahay afcal buu idin leegyahay oo axmed buu leegyahay lafdigan baa wasnu ficil leh waa cilo unoqonaysa wahaakada inta aynu soo qaadanay mamnuuc min asarfiga waxaa loo qaybiyaa wax laba cilo ka manciyeen iyo wax cilo keliya ka mancisa cilo keliya waa kuwa inoo soo socda in darsiga ku qaadan doono wixii laba cilo ka manciyeen labada cilo waxaa shardiga inay labaduba farc yihiin farciyataani labada cilo inay meel wada noqdaan maaha hadday marka isku yimaadaan shan cilo xagga lafdiga u wada socda ma mancinayaan waxba labada cilo midi waa inay u noqoto maxay agga macnaha midina waa ina u noqoto xagga laftiga cilalka xagga macnaha u noqdaa waa kuwe waa calam iyo sifanimo cilalka xagga laftiga u noqdaana waa imisa waa lix cilo oo lixduba calamka way la manciyaan saddex lixdaa ka midayna mar kale waxay la manciyaan maxay sifada halkaa waxaan ku haysanaa markaan soo koobo laba cilo xagga macnaha u noqda iyo imisa cilo xagga laftiga u noqda iyo lix isku dar sideeddaa cilaan marayn darsigan kale almamnuucu min asarfi ismigii sarfiga loo diiday ee tanwiinta loo diiday lisiiqati muntaha jumuuc siiqada muntaha aljumuuc darteed wa alifi tanii ow alifi tanii ama alifu taniiska darteed loogu diiday waxa weeye qaybtani waa qayb cillo keligii ka mancinaysa ismiga ismigu waa mamnuuc min asarfi sababtuna waxa weeyaan cilatun waaxidatun wاlmaanicu min asarfi cilaة waaxidaة taquumu maqaama اlcilatayn waa cilo keliya oo u dhiganta labadii cilo keligood labadii cilo mancin jiray sarfiga u dhiganta keligeed bay qawita waa laba cilo keliya qoladaas kuwa ay ka mancinaysaa cilo keliya ka mancinaysa waa laba noocoo keliya siiqatu muntaha aljumuuc siiqada laydhah jamaciyadu halkay ku intihoodaan siiqadooda arabiga jamca waa lasii jamcin karaa jamcii haddana jamculjamciga ahaabaa lasii jamcin karaa laakiin meel markuu soo gaadho aan haddeeta la dhaafin baa jira oo lala hunaa intahat iljumuuc halkaasuu jamcii soo gaadhay jamcii halkaasuu soo gaadhay halkaa ma dhaafi kara laydha siiqatu muntaha aljumuuc baa laydha waa markuu la ekaado masaajida ama uu la ekaado masaabiix labadaa midkood masaajida oo mafaacila ama aaalila ama facaaila leh wasniguu doono sarfiga ha yeeshe masaajida waxaa looga jeedaa inay laba xarafoo kor dhigan ay ku xigto xarafka saddexaad alif ay ku xigto inuu xarafka saddexaad jamcu tagsiirka alif yahay laba xarafna ka dambeeyaanoo xarakaysan masaajidu mafaatixu marka leedha maqaacidu masaakinu majaalisu ama ad tiraahdo daraahimu iyo qawaacidu inay miim ka bilaabma waxba shardi maaha daraahimu masaajidun bay leegtay qawaacidu masaajidun bay leegtay taas waa siiqa masaajid ama mafaacil baa leeda siiqada labaadna waxa weeye masaabiix mafaatiix masaakiin ama miim bayaanu ka bilaabmin waxaa tidhahdaa ma garanaysaa asaafiir iyo asaatiir iyo qanaatiir ah, danaaniir maxaariib wasnigaa wixii leh wasnigaasi maxaa lagu qiyaasaya maxaa lagu garan kara daabidkiisu waxa weeye laba xarafoo kordhigan baa horeysa xarafka saddexaad waa alif sidii masaajidaba aliftaasi waxaa ka dambaynaya saddex xaraf oo xarafka dhexdu uu yahay yaun saakina yaaun saakina masaa aliftu xarafka saddexaad bay ku jirta kiin saddex xarafaa ka dambeeya yaaun saakina wasadka ugu jirta dananiir waa sidaasoo kale asaafiir asaatiir noocaas wey iyo maxaariib qanaadiil tamaaiil baxaariib qanaadiil alifta waa inay xarafka saddexaad noqoto saddex xaraf oo wasatuhaa yaun saakinna wayna dhexda ku jiraan labadaas siiqa ayaa la dhaa siiqatu muntaha aljumuc waa wixii masaajida la eg iyo wixii masaabiix la eg masaabiix masaajida iyo masaabiix keliya waxay ku kala duwanyiin midna alifta laba xarafa ka dambeeya midna saddex xarafoo wasatuhaa saakin ayaa ayaa ka dambeeya siiqatu muntaha aljumuc waa loo yaqaan labadaas haddii siiqadaa uu ku yimaado ismigu jamcu tagsiir noqdo siiqadaa la eg cilo kale uma baahan siiqatu muntaha aljumuuc baa ku filan ciladaasu keliya ayaa sarfiga u diidaysa masaajidu iyo maqaacidu iyo daraahimu iyo madaarisu lama tanwiiniyo waa mamnuuc min asarfi kasrana laguma jero waa mamnuuc min aljari bilkasr waa loo diiday lannu mamnuuc min asarfi wey waa la insarif wey wاlmaanicu lahu min asarfi cilaة waaxidaة taquumu maqaama اlcilatayn wahiya siqaة muntaha اljumuc taas waa cilo cilada labaad ee iyaduna keligeed mancisaa waa alifu tanii aliftii min calaamaati taniika ka mid ahay ee asmaada marka la taniifinayo laba midkood baa lagu taniifiya ima bitaa wa ima bilalif waa tanii sida faatimatu maala khadiijatu ama loo yidhahda qaa'imatun jaalisatun muslimatun loo idhahda tana wax loogu taniifi ayaa alifna wax loogu taniifi waxay u kala baxdaa maqsuura iyo mamduuda alifu taniiku mamduudadu waa xamraau waa tii casayd oo kale wean sawdaau baydaau mudakar marka la sheegaya abyad baa laydha abyad iyo aswad baa laydha hadaad lab sheegayso markaad dhidig sheegaysana waxaa la odhanaya maxay dhidig markaad sheegaysana waxaad odhanaysaa maxay ahayd baydaau iyo sawdaau iyo xamraau iyo zarqaau iyo khadraau iyadoo dhanaysa waa tanii alifu tanii almamduuda la dhataa sahraau iyo xamraau ta ku jirta midna maqsuura la ydhaha waa ta ku jirta xubla tii uurka lahayd markaad leedahay xubla iyo dikraa ama xataa jamaca marda kuwii buka nucma layla taasina waa maqsuura mogta alif tacniif almaqsuura midna waa mamduuda oo hamsadaa dambe ka dambaysa xamraau daa dambe ayaa ku jirta iyo baydaa haddii ismigu uu ku yimaado calaa siiqati muntaha aljumuuc jamcu tagsiir u yahay oo mafaacila ama mafaaciila la ekaado masaajida ama masaabiixa oo mamnuuc min asarf ciladaa keliyana ka manayso siiqatu muntaha jumcla haddii uu ismigu yeesho fii aakhirihi alifu taaniif haddii uu ku yeesho ama ha noqoto maqsuura sida dikra iyo xubla iyo kubra suqra dunya quswa ama ha noqoto mamduuda sida xamraau baydaau saxraau sawdaau amyau samaau la dhao waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi waxaana ka marcisay cilada keliya oo ah alifu taaniif ayaa u diid marka ismiga maalinsarifka marka loo qaybiyo mamnuuc min asarfiga laba qaybood wax cilo keligii ka mancisa iyo wax laba cilo ka mancisa wax laba cilo ka mancisa aynu soo qaadan waa calamkii iyo sifadii iyo cilalkii kale la mancinayay kuwa laba cilo ku mancinaya qaybna waa calam qaybna waa sifo dabadeedna mid walba calamkana waxaa soo raaci kara lix cilo kala duwan yaa la mancin kara sifadana saddex baa la mancin kara kuwaas waa wixii laba cilo ku mancinayay oo midna macnaha u noqonaysa midna laftiga u noqonayso iyo ismi mamnuuc min asarfi ah oo cilo keligii ka mancinaysa sarfiga kuwa cilo keligii ka mancinaysa waa labu siiqatu muntaha aljumuuc iyo iyo alifu taaliif tusaalayaasha alamila unshiat madaarisu waxa la sameeyey madaaris unshiat waxa la sameeyey madaarisu madaaris ayaa la bilaabay shaahadtu madaarisa madaaris baan arkay tacalamtu fii madaarisa madaaris baan wax ku barta u fiirsa madaarisu wuxuu leegyahay masaajidu alifu taksiir baa la dhahay aliftaasa xarafka saddexaada laba xarafna way ka daba dhacda madaarisu iyo masaajidu iyo maqaacidu iyo majaalisu iyo waa isku mid daraahim iyo iqaة muntaha اjumuuc weya waa mamnuuc min aلsarf ismiga maalasarfka maxaa loo diidi jira tanwiinta horta loo diidi jira tanwiinine unshaad madaarisu shaahatu madaarisa tacalamtu fii madaarisa maxaa kaloo loo diidi jiray ismiga maalasarfka oon tanwiinta ahayn aljaru biاlkasra tacalamtu fii madaarisi lama odhan lannahu laa yujaru biاlkasra maxaa lagu jiray biاlfatxa niyaabaةa can اlkasr haadihi asaafiiru adlaqtu asaafiira laa talcab bcasaafiira asaafiir waa jamcu cusfuur shimbirkii yaraa weyan haadihi asaafiiru waa mubtadiya khabar godanta haadihi asaafiiru haadihi ismu ishaara mabniya calى اlkasri fii maxali rafcin mubtada asafiru khabar mubtada marfuuc calaamatu rafci damatu aahira godaalka lama diidaya waxa la diidaya laba shay atanwiin ha tanwiinini maxaa kaloo loo diidaya aljaru bilkasra mar fii xaalat aljar la joogana kasra laguma jeri karo haadihi casaafiiru adlaqtu waxa sii daaya casaafiira uu soo qabtay markii hore ila waa sii daay laa talcab ha ku ciyaarin bicasaafiira casaafiir waa mamnuuc min asarf lannu masaabiix buu leegyahay masaabiix alifu tagsiirkao xarafka saddexaada waxaa ka dambaysa saddex xaraf yaa ka dambeeya oo wasatuhaa yaaun saakina yaadaas kunsanayta casaafiir mamnuuc min asarfi wey maxaa ka manciyey sarfiga siiqatu muntaha aljumuuc oo keliya cilat waaxida taquumu maqaama alcilatayn madaarisu iyo casaafiiru waa labadii siiqo ee ay lahayd siiqatu muntaha aljumuuc marna waxay la eg tahay madaaris oo masaajidoo la eg marna waxay la eg tahay casaafiir oo la eg masaabiix masaajidu iyo masaabiix bay tusaale ka dhigtaan adna haddaa doonto madaaris iyo casaafiir ka dhigo waa siiqatu muntaha aljumuca halkaas haadihi saxraa'u ikhtaraqtu waxaan ka gudbay weeyaan dhex jeexay saxraa'a yamuru اljamalu awrkuuxu maraa fii saxraa'a raau alifu tanii baa ku jirta ma mamduuda mise waa maqsuura waa mamduuda waxa lamida xamraau baydaau sawdaau zarqaau camyaau samaau alwalad najiibu wiilka wanaagsani nucmaa waa nicmad maa ra'aytu nucmaa anu ma arag nicmad ka sixati caafimaadkao kale lamida wax lamida caafimaadka ma jiro qaabili nicmata nicmada waxaad ku qaabishaa binucmaa nicmo kale yaa ku qaabil shukri samee iyo mahadnaq qaabili nicmata binucma wuxuu u jeedaa halkaa ismiga nucma laftigaasuu jeedaa nucma alifu taaniif baa ku jirta nucma waa muana carabiga calaamatu taniif baa ku jirto alifu taniif ma maqsuura aliftaasi mise waa mamduuda maqsuura wey marka alifu taniifku muxuu kala baxdaa mamduuda iyo iyo maqsuura nucmaada waxaa ka mida xubla waxaa la mida dikra waxaa la mida kubra waxaa la mida suqra kuwaasaa ka mid waa alifu tanii almaqsuura baa ku jirta alifu taniiku waa mamduud iyo maqsuura labadaasa u kala baxda siiqatu muntaha aljumuucna ama madaarisu bay leeg tahay oo alifta laba xarafa ka dambeeya ama asaafiir bay leeg tahay oo alifta saddex xarafa ka dambeeya idan lafteedu labadaa nooc bay leedahay na labadaas laba cilo keliya aynu ka dhigaynaa waxaan odhanaynaa in siiqatu muntaha aljumuuc ismiga ka manciso iyo inay alifu tanii ka manciso ha u kala baxda iyado maqsuura iyo mamduuda tanna madaarisu wax leeg iyo casaafiiru wax leeg ha u kala baxaan laakiin laba cilo kusoo ururi siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu tanii labadaa cilo keligood bay manciyaan maxay manciyaan keligood marka ismigan mamnuuc min asarfigu waa haddii la fahmo mushkilo badan ma keliya fahan unbu kaaga baahaya marka horeysa aad u fiirsato yaa oo aad aad maaragta u dhuuxdo waan ku celinayaa ismiga mamnuuc min asarfiga laba arrimood baa loo diiday soo khulaasaynaya waxaa loo diiday atanwiin iyo aljarru bilkasra labadaasi ma aqbalo lama tanwiiniyo ilaa fii daruurati shaacir gabay hadduu dhaca unbaa shicirkuu ku abay shicirku gabaygu qasbo ayuu tawiini karaa lama tawiiniyo marka kale laa yaqbal tawiin walaa yaqbal اljara biاlkasrati kasrana laguma jiro labada arrimood baa loo diiday cilada ismigan ku qumtay ama laga helay ee ka dhigtay mamnuuc min asarfi maxay tahay ila ismi kastaa mamnuuc min asarfi maaha cilalkaas maadan mamnuuc min asarfi leeyihiin labaynu u qaybinayna inay cilo keliyii ka maneysay iyana laba cilo ka manacsan cilada keliya aynu soo horraysinayna waa imisa cilo cilooyinka keligood manciya waa imisa cilo keligood manciya waa laba cilo keliya maxaa la yidhahdaa siiqatu muntaha aljumuuc alifu taaniif marka horreysa ismiga mamnuuc min asarfiga waxaad u qaybsaa wax laba cilo ka mancisay wax cilo keliya ka manacsan waxaynu soo horraysinayna wax cilo keliya ka manacsan waa imisa imisa cilo ayaa jiro keligood wax mancin kara laba cilo keliya siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu tanii labadaasi keligood ba micnaya waa labadaa keliya cillo kaloo kusoo birtana uma baahan halkaa inoo dhig iyada labadaa waxaa laba cillo ku manciyaa waxaa laba cillo ku manciyaa waxay u qaybsamaan wax lafdiga u noqda cilalku iyo wax macnaha u noqda imise cila macnaha u noqota laba cilo maxay ahaayeen calamnimada alcaalamiya wasifa oo alwasfiya calamnimada iyo sifada halkaana laba idhi waa laba cilo cilalka xagga lafdiga u noqdaana mise ahayd lix bay ahayd lixdii waa tirin karaysaan التعنيiث العجمة التركيب المسجي سيادة ألف والنون وزن الفعل العدل lix cilo marka cilalkii markaan tirinayno waxa weeye labadii keligood mancinaya waa laba labadii calam iyo sifadaha ee xagga macnaha u noqonayana waa laba halkaas waa isku imsa afar lixdii cille waxaad u geysaa maarkasa xagga laftiga u noqonaya toban tobankaa cilo ka dhigana cilalka sarfiga manciyaa waa toban cilo tobankiiba lafti magac tirin kartaa magacooga waa labadii cilo keligood mancinaya oo labadii cile macnaha u noqonayay waa lixdii cile xagga laftiga u noqonaya toban cilo maanahay toban cilo wey tobankaasaad ka dhigaysa marka tobankaa laga dhigo laba cilo oo keligood mancya halkan aad dhigaysaa ka jar tobankii laba cilo sideed sideeddaasi waa kuwii min labada ku mancinayay marka waxaad ka qaadanaysaa labadii cile xagga macnaha u noqonayo baad ka saaraysaa sideedda labadii cile xagga macnaha u noqonaya calamnimadii iyo sifanimadii markaad labadaa sideeddii ka saarta maxaa soo haray lixdii lixdaasina waxay xagga lafdiga u noqdaano waxay kala raacaan calamnimada iyo sifanimada lixduba calamnimada way la manciyaan lixdooduba saddex lixdaa ka midahina maxay la mancisaa mar kale sifada tobankaa cilo waa inaad ka dhigto qaacidada aan akrino yumnacu اlismu min asarfi ismiga waxaa loo jeedaa sarfiga oo yujaru biاlfatxati niyaabatan cala اlkasra uu ku xasuusinaya sarfigoo keliya lagama manciye waxaana lagu jaraa fatxa oo kasradii baa loo diidaa in lagu jaro ida kaana calى siiqati muntaha اljumuuc markuu siiqada ku yimaado madaarisa iyo casaafiir إذا كان مkتوما بألف التعنيiث الممdودة xمراaw ida kaana makhtuuma bialif tanii almaqsuura marka lagu khatimay ugu dambayso xubla marka saddex baad moodaa inuu inooga dhigay muxuu kala saaray alifu taniidkii labada kaliba laba siiqay kala lahaayeenoo madaarisa iyo maxay kala lahaay asaafiir siiqatu muntaha aljumuc waa laba kaba inaan dhigi tanna waa la isku celin karaa alifu taniid baad odhanaysa sawaun kaanat maqsuuratan aw mabduudatan labadaa cilo ka dhiganayn jaru lmamnuuci min asarfi bilkasrati masale muhiimu ah halkan ku daray ismigii maalinsarifka maxaa loo diidi jiray maxaa laga mancin jiray laba arimood tanwiinta waa loo diidi jiray maxaa kaloo loo diidi jiray aljaru bilkasr aljaru bilkasradii baa la ogolaanaya halkan ismigii almamnuuc min asarf yaa kasre lagu jari jiray ee fadxada lagu jari jiray ayaa kasre lagu jiray waa laba xaaladood oo keliya ayaa mamnuuc min asarfigii la ogolaanaya in kasre lagu jiro caadiya oo ismigii kale uu la mid noqdo waxa weeye haddii al la soo geliya al madaarisu waxay ahayd mamnuuc min asarfi casaafiiru waxay ahayd mamnuuc min asarfi haddaad al geliso ood al madaarisu iyo al casaafiiru tidhaahdo waxa lo odhan min alcasaafiiri unbaa lo wa min almadaarisi cadi baa loo hoos dhigay al haddii ismigii mamnuuc min asarfigii al la soo geliyo kasraa lagu jiraya haddii uu mudaaf noqdo oo mudaafu ilayhi ka dambeeyo oo tidhaahda madaarisu borama tacalamtu fii madaarisi borama baad odhanaysa fii madaarisi borama madaarisu hargeysa waa isku idaafisayn haddii aada mudaaf ka dhigto ismigii mamnuuc min asarfigii haddii uu mudaaf noqdo kasraa lagu jiray waa labada xaaladood oo keliya goormaa mamnuuc min asarfigii kasradana loo diidi jiray goorma kasre lagu jira laba xaaladood oo keliya ida kaana muqtarinan bial aw ida iqtarana bial waida kaana mudaafan haddii al lala xidhiidhiyo oo al la soo geliyo iyo haddii la idaafeeyo haddii la idaafeeyo oo aad tidhaahda masaajid lmadiinati masaajid اlmadiinati masaajidii way daafisanta laba cilaa ku jirta oo ka mancinaysa midi sifanimada ahayd eh, kii badiyey ee ugu horeeyey cilada labaadna maxay ahayd wasnulficli bahayd laakiin iminka calaa asbaqi kasraa lagu jiray limaada asbaq waa mudaaf allaacibiina waa mudaaf ileyh waa sallamtu cala tilmiidi اlasbaqi ardaygii ugu horeeyey baan salaam ugu badiyey alasbaqi kasraa lagu jiray limaada al baa ku jirta yajib اlikhaaru waxa waajiba in la badiyo min madaaris الsinaaca madaarista farsamada in la badiyo iyo wax lagu sameeyo maaragta iyo warshadaha iyo la xidhiidha iskuulladaa in la badiyo ayaa waajiba min madaarisi الصinaacati waxa lagu jiray kasra limaada waa mudaaf bilmadaarisi madaaristay tarqa اlumamu ummaduhu ku hor u maraan bilmadaarisi maxaa kasra loogu jiray asha ku jirta suriirtu waxaan ku farxay min casaafiiri alxadiiqati beerta shibraheega aad baan ugu farxay min casaafiiri alxadiiqati waa mudaaf daribtu waxaan ku farxunayadna weeye darabku waa fudayd iyo farxad min alcasaafiiri ayaan la mirqaamay oon ku farxay min alcasaafiiri kasraa lagu jiray limaada al baa ku jirta tasiiru alqawaafilu waxay qawaafishu martaa bisahraa'i alcarabi carabta saxaraheega bisahraa'i alcarabi waa la idaafeeyey yaqilu lmaau biyuhu way ku yar bisaxraa'i way ku yar limaada al baa la gelay dhammaantood asmaab maalaynsarifa mamnuuc min asarfiga oo ama la idaafeeyey oo mudaafa mudaaf ilayhi ka dambeeyo ama maxay ama alla geliyey wasada walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajidi fi lmasaajidi masaajid sababka yaha mamnuuc min asarf maxaa kasre loogu jaray asha darteed fi lmasaajidi albule waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha biaxsana waa mamnuuc min asarf lilwasfiyati ama lisifati wa wasn اlficli soo maahay laakiin laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiimin fii axsani axsantii markii dhoweed biaxsana ahayd ee fadxada lagu jiray kasraa lagu jiray fii axsani taqwiimin limaada waa mudaaf axsan baa mudaafa taqwiiminta ka dambaysana waa mudaaf ileh goormaa mamnuuc min asarfi kasre lagu jeri karaa ida qtarana bial aw ida kaana mudaafan mudaafan mudaafku laba kelmadood weeye mugta mudaaf ilayhi baa jira mudaaf ilayhi waba kama bedelo ida kaana mudaafan weeyaan kahora noqdo ka hore marka hal tusaale inaad xifdido waa lagaga baahnaya hal tusaale fii axsani taqwiimin taaba hayso si aad u ogaato in loo baahan yahay inuu mudaafka hore noqday de axsan imika waa mudaaf taqwiiminna waa mudaaf ilayhi markuu wax bedelaya waa markuu mudaafka hore yahay iyo antum caakifuuna fi lmasaajid labadaasaa kugu filan alqawaacid yujaru lmamnuucu min asarfi bilkasrati almamnuucu min asarfi kii sarfiga loo diiday waxaa lagu jaraa bilkasrati marka laleeya jaaramajruurka halkuu ku tacaluqaya oo kale laisweydiinaya meelaha adagiyo ay macnuhu isbedelayaan dee maarkasa halkan oo kale tusaale u ah yujaru waa la jaraa waa ficilka mudaaric oo mabniin oo marfuuca almamnuucu waa naa'ibu faacilki yujaru waa la jaraa almamnuucu kii loo diiday min asarfi sarfiga laga manciyey min asarfi halkay ku tacaluqaysa sarfiga iyo tanwiinta loo diiday mamnuucay day ku tacaluqaysa almamnuucu kii loo diiday min asarfi sarfiga iyo tanwiinta laga manciye loo diiday marka almamnuucday ku tacaluqaysa bilkasrati kasraa lagu jaraa bilkasrati baa lagu jaraa halkay ku tacaluqaysa yujaruda mid walba halkiisa min asarfi jaarabjuurkaas wuxuu ku tacaluqaya mamnuuca lannu mamnuucu min asarfi waa wixii loo diiday bilkasratina wuxuu ku tacaluqaya jaarabjuurkaasina yujaru yujaru bilkasrati buu jeeda kasra lagu jara ida kaana mudaafan markuu yahay mudaafan ma odhan ida kaana mudaafan ilayhi ida kaana mudaafan ow bihi al ama u al yahay tamriinaat ayin fi lcibaaraati alatiya kula mamnuucin min asarfi maca bayaani sabab tamaariinta soo akhriya kaanat zaynabu bint xusayn waxay ahayd radi allahu canha afsaxa min kaiiri min arijaal rag badan tii ka fasaaxo badan ay ahayd laba ismi baa ku jira halkaa mamnuuc min asarfi zaynabu iyo afsaxa afsaxa ishtahara mucaawiyatu ibna abi sufyaana wuxuu mashhuur ku noqday bilxilmi dulqaad wakaana yaziidu wuxuu ahaa yaziidkii ibnu ahaa aqala minhu siyaasatan wa kiyaasatan kii ka yar aabbihii xagga siyaasadda iyo kiyaasa kayiisnimada kayiis alkayiisu mandaana nafsa caqliga iyo garaadka laa tujaadil waanta qadbaan walaa taakula cunin waanta xaal anta shabcaanu ku dhereegsanaata zuxal ismu kowkabin wey wa kawaakibu samaa'i akaru min an tuxsaa watuxsan in la koobo way ka badanta zurtu xadaai qabaan siyaartay xadaa'iqdoo fayxaa'a bimaanaa waasicatan daata ashjaarin geeda leh hanaa'a wada heesaya geeda wada heesaya buu leh yani maaragsa kayn ah oo maxaa laydhaa badan oo markaa xayawaanaad badan shimbiro badan ay ku nool yihiin waxa sawd ka baxaya aad yaabto hanaa xadiiqatu hanaa baa ladhaa markay leedahay geeda badan wa ashaarin wadaata ashaarin ubax leh kuwaas ashaartaasoo kaiiratin min xamraaa ilaa safraaa ilaa zarqaaa liverbool oo ingiriiska ku yaala beled magaalo miya beledun weeye tijaariyun tijaari ah cadiimunoo weyn kaana saxbaanu saxbaan wuxuu ahaa min khuطabaaءi اdawlaة اlumawiyati ayuu ah dakhala alcumaalu shaqaalihii waxay galeen almasnaca rubaaca xaal ay yihiin maxaa la dhaha afar afar wa makhmasa shan shan bay u galeen laa tanaalu heli maysid xudwa nasiib iyo wax wanaagsan fi lxayaati nolosha ku guulaysan maysid walaa tadfaru ku guulaysan maysid walaa tanaaluuna bidikraa xasanatin xasuus fiican iyo hadalhayn fiicanna bacdaha bacda alxayaati nolosha dabadeedna lagu hadalhayn maayo oo hadalhayn fiicani ka hari mayso ilaa bikhayri اlcamal adduunyadana waxaad nasiib ku gaadhaysaa camalka ugu khayr badan iyo wa camali اlkhayri khayrka samayntiisa labadii kelmadoodba kolba dhinac isku dhaafiyey camalu اlkhayr iyo khayr اlcamal kala hormari marba ilaa bikhayri اlcamali camalkan ugu khayr badan iyo wa camali اlkhayri khayrka samayntiisa ad samayso labadaasaad tanaalu xudwatan fi اlxayaati اdunya adduunyada intaad joogtana sharaf iyo wax ku gaari kartaa wa tadfaru bidikra xasanatin bacda mowtika bacda alxayaat nolosha dabadeedna hadalhayn fiicani ka hadhis bab bayin mamnuuca min asarfi wغayri min alasma atiya maca dikri اlasbaab uma dac hamsata minha fi jumali mufiida shacbaan shabcaan hadii la dhaa waa dherigi ti casharka ku jirta walaa taakul waanta shabcaan laakiin marka la dhaha shacbaan waa beeshii magaceegii soomaalidu waa isku khaldaan shacbaan ramsiis bustaan yarib ajmal mudar ibraahim uraf muxuu yidhi bedrorad curyaan kanais jabaan shaqraaw ridwaan qaraatiis shakwa inshaau sudaasa daci اlasmaa alaatiya fi jumali mufiida bxayu takuunu waxaad sheegaysaan cilalka ka manciyey wixii maalinsarifa asmaada cilalka ka manciyay ad sheegaysa bxayu takuunu marة majruuraة bاlfatxa وmaraة majruuraة bاlkasra وafsax manaadir bayضاء axaadiiث damaan wuxuu ku leeyahay asmaadani waa mamnuuc min asarfi marna waxaad tusaale gelisa iyadoo mamnuuc min asarfi marna waxaad tusaale gelisa iyadoo kasre lagu jiray marka waa inaad algeliso ama waa inaad mudaaf ka dhigto oo tiaada marartu biafsax الnaas markaad mamnuuc min asarfi ka dhigayo waxaan odhanayaa maa ra'aytu biafsaxa yani ma marartu biafsaxa minka oo kale ayaan odhanaya ama ma stamactu ilaa afsaxa minka weligay ma dhegaysan qofkaa ka fasaaxo badan ma stamactu ilaa afsaxa minka markaan jarayana waxaan odhanayaa muxuu ahaa anta yani maarsa waxaan odhanayaa muxuu ahaa waan idaafaynaya oo waxaan odhanayaa baa ii soo qado marartu ama istamactu ilaa afsaxi الnaasi marartu biafsaxi الnaasi soo ma dadaafeen biafsaxi الnaasi markaas qaabkaasoo kalead kuwana u galaysaan acraabkii baa ku xiga soo eega wallahu subxana wa tacaala aclam